daro oo la isku daba dhigo eber unbay noqonayaan haddii laysu qaybiyo eberay noqonayaan haddii laysku dhuftana waa eber boqol eber ama isku dar ama kala jar ama maaragta isku dhufo waa eber fii eber marka eber ayay kasoo saarayaan nacam wujuudka mulaqa uu sheegaa macnaha waxaa weeye mulaq waa wixii sifo iyo qeyd aan lahayn hadda haddaad tidhaahda maalan qofkan hebel waa joogaa eh?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 marka waxyaalahaas waxaad ka fahmaysa lama arko duuna sifaati libaat sifaatka ibaatka oo hadda aan soo marno qur'aanka ka buuxay iyo sunnada iyo dadka fidarkiisa ilaahaa weyn ilaahaa jira ilaahaa qaniya ilaahaa deeqtoon allah kariima waxaa sifaadka thubutiga oo dhan oo kitaabka iyo sunnada fidarka saliimka lagu yaqaano way inkireen wa jacaluuhu waxay ka dhigeen alwujuud almutlaq jiritaan in jiritaankiisa oo mutlaq uu yahay bishardi lilaaq laakiin la ilaaqo adoon dhihin waa casiiz adoon dhihin waa qani adoon dhihin waa caliim iyaga waxay leeyiin koonkan kama warqabo waxba kama oga ma garan isaga cilatulji markuu yimid koonkaan marka isaguna xillu ah waa ahaaday waxaan tafaasiishii waxba kama oga eh?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 la inkiro taas waay qasadkooda sida baatiniyada iyo falaasifadoo kale iyo kuwa munaafiqiinta qaarna waxa weeye wixii waxay u qaateen xusn waxaa cilmiyay moodeen marka waa la qaday falsafa markay maqlaana dhagaha iyo maaragtay nacam wa qaarabahum waxaa u dhawaaday daa'ifatun koox oo min alfalaasifati falaasifada kamida iyo oo falaasifadada waa gaaladii kuwa waaweynaa iyo wa atbaacihim kuwa raaco ibnu sayna iyo faaraadi iyo raggaas oo kale weeye fawasafuuhu waxay ku safeeyeen bisuluubi suluub waa diido laa laa laa laa laysa bijism walaa bicardin walaa fog walaa taxta walaa diib walaa rubu waxaasay maarata ku sifeeyeen iyo walidaafaat idaafada waxa weeye waa wax wax loo tiiriyo oo macno keligiis aada fahmi karta maaha maalan mabda alkaainaaday ku leeyihiin cillat lwujuud